بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى في baabi تaxriimi maطل الغني وصحة الxawaalة واستحbaabi qabuuliha إida uxiila عalى mari wuxuu ku saabsan yahay taxriimu maطل الغaniي qofka غaniga ah bimacnaa awoodda u lehee kari kara deyntii lagu lahaa inuu iska bixiyo qofkaasi inuu meermeeriyo oo dadkii xaqa ku lahaa xaqoodii uu mumaadalay iyo meermeerin kula dhaqmo ma bannaana xaaraam wey wa ilxawaala xawaaladuna waa saxiix oo qof haddii la xawilo oo xoolihiisii uu qof ku lahaa uu yidhaahdo qofkaasaan kuu wareejiyey iyaduna inuu aqbalo oo qaato saxiix wey waana wanaagsan tahay wuxuu ku raaciyey waistixbaabi qabuuliha inuu aqbalaa sunnaha idaa uxiila calaa mali qof waxhaysta haddii lagu wareejiyo o la yidhaahdo hebel baan ku leeyahay ku wareeg inuu aqbalo muxaalkii la wareejinaayey muxiilka wareejinaya hadalkiisii oo muxaalu calayhigii uu ku wareego istixbaabkeediiyo sunnanimadeediibuu ku saabsan yahay markaan ka soo hadalnay soo maray uu musanifka raximahullah axaadiistii ku saabsaneed daynta iyo qofka daynta lagu leeyahay hadduu yahay qof mucsir ah oon awood lahayn in laga sugo inay tahay shay waajiba ah, in loo dhaafana ayba ka sii fiican tahay in qaar laga khafiifiyo laga fududeeyano iyaduna ay wanaagsan tahay axaadiistii ku saabsaneed uu nabiguna calayhi salaam kaga hadlay inay tahay kurbooyinkii qofka uu ka fayday sabab uu ilaahi uga dhigi doono subxaanahu wa tacaala kurbooyinka aakhira inuu ka faydo man sarahu an yunjiyahu allahu min kurabi yowmi alqiyaamah falyunafis can mucsirin aw yadac canhu qof mucsira tanfiis iyo kurbadiisa ka faydo oo ha kaba cafiyaba ama ha ka sugo ama ha ka dhimo wax ka dhimo aw yada canhu haddii mucsirkii sidaas loogu naxariistay oo markuuna waxba haysanin in laga suga ay tahay shay waajib ah wain kaana duu cusratin fanadira fanadiratun ilaa maysara hadduu waxba haysanin in laga suga ay tahay hadduu haysto oo uu dayntii iska bixin karo inuu isaguna uu wixii bixiyo oo qofkii daynta ku lahaa uu siiyo xoolihii iyaduna waa laga maarmaan laasiyamaa deynta hadday tahay mid xaallo aho wakhtigeedii la gaaray iyo muddadii la qabsaday inaan laga dibdhigin ka dibdhiggaasaa waxaa la yidhaahdaa iyo meermeerintaasi mumaadala dembi baana lagu sheegay waa dulmi gardarro weeyaan xaqna waxaa loo leeyahay qofkaa in la ciqaabo oo la tacsiiro in wax laga sheegana way banaan tahay oo la canaanto arrintaasuu ka hadlayaa musanifka raximah ullah qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa malikin ibni anasin abu cabdillaahi alasbaxi imaamu daari اlhijra raximah اllahu tacaala can abi zinnaad cabdullaahi bnu dakwaan can alacraj cabdiraxmaan ibni hurmus ilmadani abu muxamed can abi hurayrata addawsi cabdiraxmaan binu sakhr radia allahu canhu waardaah saxaabiyun jaliil min akari saxaabati xadiidan cala aliطlaaq saxaabigaa qiimaha badan nabiga calayh salaam buu wuxuu ka wariyey ana rasuula allah sala allahu aleyh wasalam qaala inuu yidhi madlu lghaniy qofka haniga ah meermeerintiisu oo qofkii daynta ku lahaa uu meermeeriyo dulmun dulmi weeye dulmiguna waa dembi weyn waa dulumaatun yowma alqiyaama maalinta qiyaamo mugdi bay ku noqonaysaa qofka daalimka ah ee dulmiga la yimid ee addoommaha ilaahay dulmiyey iftiin iyo nuur ma helaayo isaga oo mugdi ku jira la soo saaraya waana arrin khasaaro oo weyn arrinta iyada qofka asaga ee dulmiga xumbaarsan waa qof khasaaray oo inkaa ku dhacday wacanat ilwujuuhu lilxayi alqayuum waqad khaaba man xamala dulma ninka isagoo dulmi xumbaarsan qiyaamaha isa soo taaga ka waa hoogay inkaar baa ku dhacday wey marka xuquuqda aadamaha inaan la fudaysanin oo inaad tidhaahdo beri iimow beri dambe ii imow bishan hanoo dhammaad adoo heli kara oo mar walbaba xoolaha maqan inaad ku xidho qofkii xoolaha kugu lahaa xoolaha kaa maqan ama kaaga maqan deymo kale ama kontrakteeyadii dowlad aad ku leedahay ama adiga xoolahaadi markaasi kaaga maqnaa koontiye fulaan kaaga maqnaa inaad mar walba un aad ama bisha kaa maqan maqanay munshaarkaad sugayso waxaasoo dhan maxaa kaga xidhan ninkan wixii ma haysaa haa si bix mumaataladaas ma bannaano waa ulmi nabigana calayh salaam wuxuu yidhi layu lwaajidi yuxilu cirdahu wa cuquubatahu qofka isagoo heli kara meermeeriye qofka in la ciqaabo cirdigiisa iyo sharaftiisana wax laga sheegaa bannaan waxaa xaaraamayaed qofka cirdigiisa iyo sharaftiisa wax laga sheego waxyaalihii nabiga uu xarimay calayhi salaam wasaayaadkiisa iyo dardaarankiisii u dambeeyey bay ahayd ina dima'akum waamwaalakum waacraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada wixii marka sidaa u cuslaa waxaa lagu bannaysan karaa oo ku bannaan inaad ka sheegto qofkii cirdigiisii iyo sharaftiisii in kaana mumaatila hadduu yahay qof mumaaila oo xuquuqdii dadka meermeerinaya arrintaana waa arrin baryahan dambe aad looga calacalo waxaa jira daynta qaata laakiin aan soo celinin markuu qaadanayana waxaa weeyaan wuxuu muujinayaa faqrigii iyo faaqa iyo baahi iyo busaarad badan buu muujinayaa si walbuu isku bihinbihinayaa ma qaaday ma la tegay soo celis ma yaqaano marka dadka noocaasa sharaftooda yaynan dhaawacin wey aakharadoodana ayaynan dhibaato u soo jiidin waidaa utbica haddii la raaciyo axadukum axadkiin calaa maliyin calaa maliyin qof waxhaystaa oo dayntii bixin karoo buuxa fal yatbaca raaca buu nabiga calayh salaam qofka hadduu markii uunan haynin wixii xoolahaad ku lahayd laakiin qof ku leeyahay wuxuu yidhi hebel baan ku leeyahay hebel ku wareeg marka qofkaas waxaa la dhahaa muxiil iyo muxaal iyo muxaal arkaanu xawaala marka laga hadlaayo haddii qofka lagu wareejinayo qof wax heli karoo haysta uu yahay un anigu wixii waanta waxbaa isaga egeeleh hebel baan ku leeyahay ka qaado inuu yeelo ayaa fiican oo culayska uu ka qaado oo dimmadiisii ay beri noqoto qofka kalena uu ku wareego uu ka qaato shardiise waa inuu yahay qofkaa asagaca ah ee lagu wareejinaayo qof wixii heli kara oo haysta waa inuu yahay asaguna waa inuuna mumaail ahayn kii oo kale oo mumaailaho meermeerinaya hadduu u dira ka waran oo yidha waran waxba maarata kaama qaadin ee yaradi dhaaf ama qof hadduu wixii diida aman awood lagu soo joojiya maxkamadda aadan lahayn waa qof suldaana waa qof madaxa ama ma ahee qof aadan awood u lahayn inaad dacwayso adigaba xuquuq kuu leh ka waalidika aabbaha iyo waalidkaa oo kale lagu wareejiyey oo ha dhowaadan dabagal iyo culays ku saari karin arrimo noocaas oo kalea hadday tahay waa diidi karaa warmada xooleygaani isii ugu dhigi karaa qofka haygu wareejinaynin laakiin haddii qofkii qof mumaadila ah uan ahayn oo meermeerinayn waxna uu haysto mali uu yahay wax culays oo kale ood ka baqaysan aysan jirin inaad wareegto ood culayska ka qaadaa fiican ood ku wareegto baab alxawaala la yidhahdaa qaala xadaana isxaaq bn ibraahim isxaaq bn ibraahim alxandali ibnu rahawey qaala ahbarana ciisa bn yunus ibn abi isxaaq asabici xaa waxadaana muxamed bn raafici naysaabuuri qaala xadaana cabdurazaaq bn hamaam asancaani qaala waxay yidhaahdeen jamiican waa cabdurazaaq iyo yuunus eh waxay yidhaahdeen xadaana macmar ibnu rashid alasdiy can hamaam bn munabihiin hamaam bn munabih akhuu wahab binu munabih walaalkiis can abi hurayrata can nabiy sal slam bimilihi saxiifatu hamaam can abi hurayra in badan baa soo marra isagoo leh hada ma xadaana bi abi hurayrata can rasuuli illahi sala allahu aleh wasalam fadakara axaadiia minha mutaabaco weeya marka bimilihi xadiidka hore ayaa lagu mutaabacinaya abuzinaad iyo raggaas la mutaabicinaya ayib malik ibnu anas maalik weeyaan qaala baabun wuxuu ku saabsan yahay taxriimi fadli bayci ilmaa'i biyaha dheeraadkaa ah in la gato xaaraannimadeeda alladii yakuunu ahaanaya bilfalaat dhulkaasi bahgooyaha cidlaha cidlada ah biyo dheeraadkaa ah oo adiga baahidaadi ka badan meel cidla ahoo biyo kalean laga helin hadduu qof joogo kaa mutaysto inaad ka gadato xaaraam wey waay yakuuna aladii yakuunu bilfalaat wayuxtaaju ilayhi biyihii loo baahnaa liracyi lkala cawska iyo daaqa iyo xooluhu inay dhulkaa daaqaan ayaa waxaa loogu baahan yahay inay biyo helaan biyihii baad weeyaan oo xooluhu hadday baad helaan laakiin biyo aynan haysanin baadkii iyo cawskii oo sidaas u buuxay ka soo guurayaan marka biyo meel ku yaalla inuu qof uu ka reebto dadkii si cawskii iyo doogii looga kala cararo oo keligii meeshaa ugu barbaxo xaaraan weeyaan waa biyaha una asaga wax mulki iyo awooda ku lahayn wasaguuna soo dhaansanin weelkiisana ugu jirin biyahaasi ma reeban karo wa taxriimi manci badlihi inuu bixiyo xaaraam weeyaan wa taxriimi bayci diraabi qoorka ama neefka qoodha ah inuu xoolihii abaahiyo oo dadkii ay u baahdaan inay geeloodii iyo loodoodii iyo arigoodii ay loo abaahiyo ninkii leh neef ee qooraho xoolaha abaahiyo inuu u diido ama uu mxuu ahaa beec ka gato inuu ka gato xaaraam weeyaan marka dhowr masaluu ka hadlay tarjumadan oo xadiistan ugu imaan doonta qaala waxadaanaa abu bin abi shayba hadda waxadaanaadaasi waxaad garanaysaa inuu xadiidku kii hore ku xidhan yahay oo ah, wax turjuma udhexeeya aysan jirin liannahu alimaam muslim taraajimtan yaryarka ee farciga ma laha asaga marka xadiisu sanadkaas waxadaanaadaas saasay ahayd marka baabkan waxaa la imaaday culimmadii dambe ayaa la yimid oo taraajimtan la yimid ka nawowi raximah اllah waxadaana abu bakr bin abi shayba qaala akhbarana wakiic ibnu jaraax ibnu malix الraasi xaw xadaanii muxamed ibnu xaatimin qaala xadaana yaxya bnu saciid alansaari jamiica can ibni jurayj cabdilmalikin can abi zubayr muxamed ibn muslim bnu tadrusin can jaabir bni cabdillaah ibnu camr bnu xaraam radia allahu canhuma saxaabiyun ibnu saxaabi weeyaane qaala wuxuu yidhi nahaa rasuuluullah rasuulki ilaahay wuxuu reebay oo nahiyey sala allahu caleh wasalam can bayci fadli ilmaa biyaha dheeraadka kaa ah inaad gaddo ood iibiso xaaraan weeyaan waa biyaadan adigu weelkaa kugu jirin xoogkaa iyo dhaqaalataadana ku keeni wey biyaha laga hadlaayo laakiin biyaha qof biyo uu leeyahay weelkiisiibu ku shubtay wartiisiibu ku shubtay isagaa iska xoog iyo dhaqaalada ku baxsaday xoolihiisii bay ka mid tahay waa gadan karaa allaahumma qof aan gadanna karin baahan oon u dhimanaya hadday timaado oo dawro ay hayso inuu ka gato gadashana aan gadan karin markaa inuu siiyo waajib bay ku tahay inqaadan lilarwaax nafta ayadaa la badbaadinayaa inay markaa halaag iyo khatar ay gasho laakiin haddii qofku uu gadan karo xoolo rag leeyahay weeyaana waa iibsanayaa iib weeyana waa dhihi karaa qaala laakiin meel dhiijaan ahoo iska wakaab ahoo biyaha ay galeen oo balliyaha caadiga ahe ninna uuna lahayn iyo taas marka dadka inaad ka reebato oo tirahda annagaa kaaga horreynay oo degnay oo kada ma bannaano waxadaana isxaaq bn ibraahim alxandali bnu rahawayhi qaala akhbarana ruux bnu cubaada qaala xadaana ibnu jurayjin cabdilmalik bn cabdilcasiiz qaala akhbaranii abu zubayr maxamed bnu muslim annahu samica jaabir bn cabdilaahi buu maqlay radia allahu canhuma yaquulu jaabir oo leh nahaa rasuulu llahi sala allah aleh wasalam baa nahiyo reebay wanahyu yaqtadii taxriim xaaraannimuna faa'iideeyaa yufiid can bayci diraabi aljamal ritiga rimintiisa iyo muxuu ahaa ritiga jamalka waa geela neefka geela ritiga wayaane qoorka eh diraabkiisa yaani abaahinta uu abaahinaya geela in la kala gato oo ladhaahdo rea ritigan qoorkaa isii geela hayaa baahiye haya lacagkeed ma banaana sababtu waxaa weeye horta lima fiihi min alxaqaarati wadanaa'a waya muqilin lilmuru'a danaa ku sugan sharaftiiya qiimaha kuma sugna inaad shahwo neefka aad gadato waxaa weye horta muruu'ada iyo khiyaarnimada iyo sharafta kuma jirto laba beecii iyo arkaanta shuruudiisa markii loo ceeyena waxaa ku jirta jahaala iyo qarar baa ku sugan waxaa kaloo ku sugan cadamu qudrata tasliim waxaad awood u leedaha adiga aad dhiidi karta ma aha marka arrintaa ayadaa ah, oad garanaynin maxaad garanaysaa meeqaad iibsatay muxuu kamiyada uu dhan yahay meeqa wey aan la garanaynin middaa iyadaa ma banaan laakiin hadda culumta casrigii iyo adibadu iyo eh, mxuu ahaa waxaa la gaaray heer neefkii asaga ahaa shahwadiisii lasoo qaado oo deena asaga oo xayawaankiisi manawigaah alabtiisii wata kadib deena riximkii xayawaanka kale lagu shubo sidaa deena uu ku imaado masaladaasi culummadu fataawada iyo mxuaha buxuusta fiqigan nawaasilsha la yidhaahdo ay ka hadlaan oo ahlulcilmiga qaarkood ay leeyihiin wax dhibaato ah ma leh lannahu ciladii meesha way ka baxday kamiyadii waa la ogaaray tasliimkii iyo dhibidiina waa la garanaya waa sahlan tahay marka maqduuru tasliimna waa noqday jahaaladiina way ka baxday meeshii xukunkii marka waa isbedelayaa isbedelka ciladii ay isbedeshay darteed ayay leeyihiin lannahu cilat taxriim haddii kol la ogaado xukunka waxaa loo xariimay ciladii haddii la ogaado alxukmu yaduuru maca cilati wujuudan wa cadaman bilayhi laakiin waxaa soo haraysta masaladii kale niri waxaa ku jirta min khawaarim almuru'a khiyaarnimada iyo karaamada qofka iyo sharaftiisii iyo waxaasaa ku fiicneen wa can baycilmaayi biyaha in la gado oo qof biyo uu iibsado fadli asaaka oo dheeraad asaa ka hadduu isaga u baahan yahay ibda binafsika wey naftaadaad ku bilaabaysaa laakiin wax dheeraadka ah oo dad u baahan yihiin ama xoolo u baahan yihiin ayaa la ogola in la iibiyo wa can ilardi dhulkiina lama ogola in la gado lituxrafa in la abuurto baycu lardi litucraf bayca hadda maanta waa ijaarkii waxaan soo marray baabu lmukhaabara iyo musaaracay iyo musaaqaad iyo masaa'il ku saabsan dhulalka iyo beeraha ayaan soo marray iyo hadalka culammada udhexeeyey waalardu lituxraf jamhuur alculamaa waxay leeyihiin in bibacdi maa yakhruju minha sawaabun kaana mushaacan oo mucayanan in wax lagu kiraysto waxa ka soo baxaya ma bannaana khilaafan lilxanaabila hadduu mushaac yahay ulu iyo rubuc iyo dhib slى اllah alayh waalih waslm qaala xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu clى malik bn anas abi cabdillaahi xaa xadaana qutayba bnu saciid ibnu jamiil ibnu dariif abalaani albalakhi qaala xadaana allayth bnu sacdi bifahmi kilaahuma can abi zinaad cabdulahi bnu dakwan an lacraj cabdiraxmaan bni hurmus can abi hurayra radi allah canhu ana rasuula اllahi salى اllah alayh waalih waslm qaala wuxuu yihi nabigu laa yumnacu lama manciyo nafyi baa laga cabiray waana ka xeel dheeryahay nahyiga wax dhici karoo macquula ma aha khiyaarnimadana ay ku jirto baycu fadli lmaayi laa yumnacu fadlu lmaa biyo dheeraadkaa ah inaad u diido dadka liyumnaca bihi lkala si cawskii iyo doogii iyo daaqii loo manciyo qofkan wuxuu rabaa in meesha looga kala guwo oo cawska iyo doogaasi kayd isaga ay u noqoto uu daaquu rabaa si biyo la'aan ay dadka ugu guuraan haddii biyo la waayo baad loo fadhin maayo meesha biyo un um, laga heli karaa loo guurayaa taa marka waxay tusaysaa in qofka noocaasee qaabkaa u dhaqmaaya uu yahay qof xasiidnimo ay ku jirto xasiidnimaduna waa kabiira min alkabaa'ir dembi weyn weeyaan inuu dadka xasto xoolahooda inay noolaan barbaxaan dhirdaaqaan uu ka kiciyo meesha u dhaafiyo arrinta ayada waxaa la mida ah wax allaala wixii iidaa iyo dhib ah oo qofka uu ku dhaqaaqo si looga guuro o looga fogaado ma bannaana qaala waxadaanii abu daahir axmed ibnu camr bnu sarxin almasri waxarmalah xarmala ibnu yaxya tujiibi walafdu lixarmalah qaala ahbaranaa ibnu wahbin cabdulahi bn wahbin almasri qaala ahbaranii yuunus ibnu yaziid alayli can ibni shihaab azuhri qaala xadaanii saciid ibnu musayibin ibnu xasn wa abu salamata bn cabdiraxmaan azuhri ana aba hurayra qaala inuu yidhi yani qaala waxay dhaheen ana aba hurera qaal abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi laa tamnacuu fadla almaa biyaha dheeraadka kaa ah ha mancinina litamnacuu bihi lkala si aad cawska aad dadka ugu diidaan ood oga reebtaan leanna biyuhu waa xayaatadii waa noloshii biyo la-aantu iyo oomanuhu waa wax aad iyo aad culus wey marka biyuhu waxaa weeyaan waa xayaatada iyo nolosha tiirdhaxaadkeedii weyaan udubdhaxaadkeedii weeye udhaxaadkeedii weeyaan waad ogtahay dhibaatada iyo dhibka weyn ee haysta maanta mujtamaceenna muslimka ah ee nasiib darrada ah wax kaloo lagu fasiri kara ma oon ka ahayn ayaan darro iyo cadamu tawfiiq waxaa weeyaan waa shaqaawa iyo dadanimo darri iyo ihaano iyo karaamo darri wey in maanta magaaladan ay biyo weydo wax kaloo lagu fasiri kara ma wax kaloo lagu fasiri kara ma biyihii kama foga kuma yara biyihii waa webi qulqulaaya oo bartankii maraya dhaqaalihii iyo xoolihii lagu bixin lahaa ee dadka lagu haqabtiri lahaa lamala'a oo meel cidlo oon macno weyn ku fadhinin baa lagu bixiyaa malaayiin mumalyana ayaa lagu bixiyaa waxaad maqlaysaa hal qof ah ayaa laba qol ama saddex qol ama god yar meel ka qoday oo intaasoo malyan lagu bixiyey intaasoo malyan lagu bixiyey aad maqlaysaa xayaatadii iyo noolashii waxay ku xidhneedna dhaqaalo looma hayo iyo fulaan iyo callaan ayaad maqlaysaa marka waa masaladan waxay u noqonaysaa asal ahaan u laabanaysaa usnid alamr ilaa hayri ahlihi dadaan ehel u ahayn baa umuurtii muslimiinta iyo mujtamaca hoggaankoodii gacanta ku dhigay dad aan naxariis ku jirin oon u naxariisanaynin ummaddii baahidoodii aan arkaynin u naxaynin dad xil iyo mas-uuliyad midna aan dareenkeeda lahayn ayaa markaa gacanta ummadda loo geliyey taasna waxay salka ku seehaysaa in mujtamaca noocaasa iyagu laftirkoodu ay yihiin mujtamac adihii mararka qaar ehel bay u yihiin asaagood weeye in sidaa loo galo maxaa yeelay sababta iyo mas-uuliyadda ayagaa qaadanaya iswayna diilayaan yaa wax noo tari doona yaa wax noo qabanaya sifaatu alqiyaada iyo hoggaanka sifadiisa ma laga helay qofkan la sifirin maayo dadka arkaysa ee dhididaaya ee alalaasaaya ee dhiigga boqolka uu tagaayo ee naf iyo nafiis ku bixinaya hal qof oo isdhahaya innaga maxaa noloshaanadii taabanaya noloshaanadii noloshaanadii maxaa taaban biyahaanagii iyo baadkaanagii iyo waddadaanadii iyo fulaankaanagi ma jirto laisma weydiinayo marka waa cudur mujtamacan haysta weeyaan marad ah oo markii eh, aad fiirisana wax isdhaamaba aadan arkaynin oo quman aad arkaynin laa tamnacuu fadla almaa litamnacuu bihi alkala marka in magaalada laga guuro yaa imaanaysa oo biyalaan looga cararo tadaa imaanaysa وxadaثna أحmed بن cثmaan النwfli qala xadaثna abu cاasim الضaxاaq بn mkldin qala xadaثna ibn jurayj cabdilmلك ibn cabdالعaزيiز magaalo miingi la yihahdo ma aragteen ya tuubooyinka buurahay marayaan buurtay marayaan tuubooyinka biyaha lagu keeno ayib qaala marka waxaa weeyaan laqad asmacta in naadayta xayan walaakinaka tunaadii maxaa la dhihi jiri ya laa xayaata laa xayaata liman tunaadi mid kalena wuxuu yidhi markuu ka hadlaayey laysa laysa limayitin ilaamun muxuu aha hadalkii uu dhihi jiray ya laysa limayitin ilaamun ayib yani qof dhintay xanuun ma xanuunsanayo macnaha saas wey qala xadaثna axmed bn cuثmaan الnawfali qala xadaثna abu caasim الضaxاaq bn mkldin qala xadaثna ibn jurayjin qala akhbaranii ziyaad ibn sacdin ana hilaal bn usama akhbarah ana aba salama bn cabdiraxmaan akhbarahu anahu samica aba hurayrata radi allahu canhu yaquul qaala rasuulu اllahi salى اllah alيh ali wasalam wuxuu yidhi laa yubaacu fadlu اlmaa biyaha dheeraadka lama gado liyubaaca bihi اlkala si cawskii loo gato haddii kale loo cararo loo qaxo tana ka dhalanaysa lenay baabu taxriimi amani اlkalbi eyga lacagtiisu xaaraam wey in ay la gato oo dana ay aad suuqa geyso oo lacagtiisa cunto limaada liannahu aygu waa najis ulcayn cayntiisaa nijaasa waxaa xoolaha la kala gadana in waxaa shardi a ah inu nijaas ahayn najis ulcayn weyaan ikhtinihiisa yeelashadiisuna shuruud adag baa lagu xiray in la yeelan karaba marka in la gato ma banaana midda kale danaa'a iyo xaqaara iyo khiyaarnimo oo qofka ka baxay ayaa ku jirta ay baa gadan oo lacagtiisa cuni dayib xayawaan waxaa weeyaan xayawaanka eh, ugu nijaasaysan weeye nijaasadiisa waa muqallad toddoba jeer baa la dhaqi oo mid cara lagu dari baabu taxriimi aman اlkelbi wa xulwaan اlkaahin iyo kaahinka macaankiisii iyo waxa uu kahaanadiisa ku qaato wa mahri اlbaqyi iyo midda sharmuutada naagta dhillada ahee jirkeeda ka ganacsatee sidaas hadiye iyo xoolo ku qaadato waxa ay qaadanayso iyaduna xaaraam weeyaan wa kasbu اlxajaam qofka toobinlehee toobin ka shaqeeya toobinkaa wuxuu ku helo oo ka sabaana ayaguna khabiif weeyaan wannahyu waxaa layska reebay can beeci sannuur baasha yaanyuurada la yidhaahdo mukulaasha la yidhaahdo busada la yidhaahdo buusta la yidhahdo magacyaha badan waxaa intaasoo magaca loogu tubaaya carabtana way ku badan tahay magacyahay u bixiyeen afsoomaaligan waa ku badan yahay magacaha faraha badanna waxaa keenaya xayawaanka sidiisaba midka eh, aliifka ah ee dadka in badan ka hor muuqda ama ma ahee mutawaxishka ahee dararkiisa iyo dhibaatadiisa dadka saamayn ku leh magacyo badan bay siiyaan libaaxa intaasoo magac buu leeyahay ka ku agdhowna sidaasoo kale magacyo badan bay siiyaan qaala xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can ibni shihaab الzuhri moxamed bn muslim can abi bakr bn cabdiraxmaan can abi mascuudin اlansaari cuqba bn camr albadri radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllah alay waslam nahaa wuxuu reebay can haman اlkelbi eyga lacagtiisa wa mahri اlbagyi iyo midda baqyiga ah baqiga waxaa la naagta dhilada la yirahdo ama sharmootada la yidhahdo zaaniyadda la yidhahdo af carabigana zaaniya ayaa lagu yidhaahdaa marka baqigeeda iyo xumaantii jirkeeda ay samaynaysay wax ku qaadanaysaa waxbay ku qaadanaysaa ah, waxbay ku qaadan waxaas ay qaadatay mihir baa lagu magacaabay liannahu waa muqaabalat albudci wuxuu shabahaa meherkii meher xalaala maah waa wax uun xumaanta ay samaysay lagu siiyey telefoon buu saaxiibkay siiyey iyo saacad buu ii gaday iyo lacag buu telefoon iigu shubay iyo kullu haadaa xaraam weyaan xaaraam weeyaan qofkaas marka waxay qof kale ay maaragtay tiraahdo anaa anaan liisiiyeen in laga qaato ma bannaano dadka noocaas oo kalea ah. wa mahrulbaqyi waa in la weydiiyaa gabadhan xaggee ka keentay waxaan xoola ah ma shaqaysid oo shaqo kuguma ogin yaa ku siiyey ah, waa in la yidhaahdo ana haada waa in la yidhaahdaa la xaqiijiyo waxulwaarka xaaraam weeyaan lama isticmaali karo wa xulwaanu lkaahini kaahinku waa qofka sheega waxyaalaha qaybkee maqan wax maqan buu been iyo zuur iyuu wuxuu sheegayaa inuu wax ka garanayo waxaaskaasuu dhoqaydi doona waxaas waxaasu imaan doona waxa waa saas waxa waa saas kaahin baa la yidhaahdaa jinni iyo shaydaan baa u waxyooda oo waxyaala u sheegsheegi markaasuu been badanna kusii dardaraa kofka asaga ee kaahinka ah iyo curaafka asaguna waxyaalaha macrifada sheegta wuxuuna aqoonin sheegta ama dhul ama wuxuun afiiriye wasaail badan iyo asaariib badan bay isticmaalaan kuwa cerkay feeriyaan xiddigaha kuwa jimbaa la shaqaysta kuwa dhulkay faarfaaraan kuwa foox bay intay qaataan oy fooxaas ku gembiyaan oo qiiqa uu musleeyo guriga uu mudleeyo yaa wax sheegaan kuwa tusbax bay wareejiyaan oo ligligaan wasaaisha iyo duruqda way badan tahay marka waa dad mahaabiyaah oo afkoodaas maala oo been ku shaqaysta dadka makaste aan waxba garanaynin ayaa markay qalbiga iyo maskaxda ka xadaan oo wax ka qaataan qofa marka aan biduuni muqaabil wax calaa iyo mashaqo iyo dhib aho soo gaaray ma jirto xooluu qaatay saasaa xulwaan lagu magacaaba wax iska macaanoo dhibla'aana dhibla'aana wey xaaraan weeye dadka noocaasoo kale ah quudii qaaraantoona lala wadaagi mahayo qaala xadaana qutayba bnu saciid wmuxamed bn rumxin bn muhaajir can illeyt bn sacd bin xaa waxadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana sufyaan ibn cuyayna kilahuma can zuuri bihada isnaadi mila fii xadiii leyt min riwaayati ibni rumxin anahu samica aba mascuud buu maqlay buu yidhi samica meesha can uu ka wariyey riwaayat abubakr bin cabdiraxmaan isaga wuxuu idinka eh, eh, eh, riwaayat lay min riwaayati ibni rumxin layth ibnu sacdin wuxuu yihi samica bn mascuud qaala xadaanii muxamed ibnu xaatim qaala xadaanaa yaxya bnu saciid alqataan can muxamed ibni yuusuf alfiryaabi qaal samictu saa'ib ibnu yaziid baan maqlay saxaabi ibnu saxaabi weeyaan yuxadiu asagoo ka warramaya lakiin min siqaari saxaaba can rafci ibnu khadiij buu ka warramay radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi raafic bnu khadiij alansaari samictu nabiya nabiga calayhi salaam baan maqlo yaquulu leh sharu lkasb wax la kasbo waxaa ugu shar badan mahrulbaqyi weeye waa qof jidhkeedii ka shaqaysanaysa oo ka ganacsanaysa oo sidaa xoolo ku soo qaadanaysa kasabkaasaa ugu shar badan wax kasaboo qof uu soo kasbado oo uu wax ka raadiyo maxaa yeelay waa zino intay tahay oo kabiira min alkabaa'ir ay tahay ayuu haddana qofkii tijaariya beecshiro kasii dhigtayoo kusii socdaa oo kusii maman yahay dhacdo marka dhacday oo ku dambaabay oo ka toobad keenay oo ka qoomamaysan yahay maba aha waxay noqotay wadiifo iyo shaqay noqotay qofkuu ku shaqaysanayo ayib sharu lkasbi mahru lbagiyi wa amanu lkalbi sheekh alcuthaymiin raxmat ullaahi calayh wuxuu ka hadlayaa haddii qofkii uu ka zinaysa naag dhaqaalo zina ku qadanayso deena xoolahayga isii oo uu yidhaahdo wallaahi dembi baan galay ku kala geli mahayo xoolihii ku siin mahayo ah, oo marka horena zinuu ku dhacay kadibna hadduu leeyahay ani ilahay kaaila baan ka cabsanoo xoolo ku siin mahayo ayuu yidhi marka waa laba shay moogtahay inuu zinaystay iyo inuu xoolihiisi meel xun ku bixiyey see la yeelayaa war gabadhii kolba haddaad ku dhacday ood wax ku samaysay si ilaa wa ilaa miyaa la dhihi mise xoolaha asagaa wuu ceshan karaa ayuu ka hadlayaa kadalika thamanu kasb alxajaam iyo waxaa ujeedaa kuwa hadda soo marina xulwaan ulkaahin kaahinkii oo kale iyo uu ka hadlayay marka waa laga soo celinaya lama siinaayo siila la dhihi asagana xoolaha asaga ah ilaa wa waa inuu bixiyo maxaa lagu bixinaya baytulmaal almuslimiin waxyaalaha masaalixda caamkaa ah yaa lagu bixinaya xoolahaasa lagu bixinaya ayib ayuu leeyahay wa amanu lkalbi waxyaalaha mufaaraqaadka ee qariibka ay ka mid tahay oo hadda ka hor waxaan xasuustaa magaaladan mar zinada iyo faaxishada iyo xumaanta laga hadlaayey oo dadkan gaalada ee magaalada degan ee haweenkooda qaarkood ay jirkooda xumaan sameeyaan ay dhallinyarada qaar ka mida ah iyo fusaaqda ay qaarkood xumaan ku sameeyaan oo wakhti aidiskii wax laga hadli jiray ayaa waxaan xasuustaa eh, sheekhana sheekh xasan cabdiraxmaan raxmatullaahi calayh oo meel iskugu imaaday ka hadlaayoo leh eh, markii la waraystay haweenkii ayaa waxay ka sheegteen aidiskii bay ka hadlaayaan ayagu marka rag baa noo imaani markaan dhahno kondhabka isticmaala yaan aidis nagu dhicine waxay dhahayaan diintaannada ma ogolo diintaanada ma ogolo <laughs> inaan kondhab isticmaallo marka bal kondhabkiina wuxuu leeyahay diintaannada ma ogolo zinadii khabiifadaheedna waa ku dhacayaa sheekada qariibkaan xasuustaa marka layaabkaa weye ayib waa tii khawaarijta oo kale intay dileen ibnu saxaabi ay dheena dhahayn gaalada dimiyiintaha beertooda nama banaana marka waxyaalaha waxay ka mid tahay mufaaraqaadkaa ah ee hariibka ah sharulkasbi mahrulbagyi wa hamanu lkalbi wa lxajaam xajaamku waa qofka toobinlaha ee toobinka isticmaala kasabkiisa waa khabiif khubfigaasna taxriimkii xaaraannimadii daahirka asalka waxayd in la raaciyo kuwan lagu cadfay oo mahrulbagyigii iyo amanulkelbigii iyo xuwaanulkaahin in la raaciyo oo maadaama cadafka asaga la raaciyo lagu cadfay oo kasbu lxajaam in la raaciyo ayay asalku ahayd lowlaa xadiiث ibn cabaas uu leeyahay اxtajama rasuul lah sal sl xajada abuudayba faacda alxajama ujratahu ujruu siiyey walow kaana xaraaman maa acdaa hadduu xaraam ahaan lahaana ma siiye nabiga ujrada calayh salam waana saxo nabiga calayh salaam waxaaraana qof uguma kaalmeeyeen walaa tacaawanu cala alifmi wاlcudwaan marka maadaamu ninkii nabiga toobay uu siiyey ujradiisii inayna xaaraam ahayn marka lafdigaas khabiidka ah lafdiga taxriimna waa soo arooray marna waa soo maraye khabiif iyo eh, nahyina waan soo maray waxaa lagu fasirayaa bmanaa khabiif khabiifkaana khubsigii xaaraamtaa ma ahee bimacnaa addanaa'a waa alxaqaara ayaa loola jeedaa oo xun oon qiimo lahayn laakiin xaaraam aan gaarsiisnayn marka waxaan xaaraam ahayn in lagu magacaabo khabiifna de waa sugan tahay qur-aanka ilahi waa ka ku leh subxaanah wa tacaala walaa tayamamuu alkhabiia minhu tunfiquun waxaa xoolaha ay bixinaysaan midka daniigahe xaqiirkahe qiimaha lahaynaen fiicnayn ha sadaqaynina marka khabiirkaasi maaha inuu nijaas ama xaaraan yahay lakiin waxa waye wax xaqiir xaqiirahoo qiimo badnayn oo walastum biaakhidihi ilaa an tuqmiduu fiih adigaba inaad indhallaab iyo mujaamalo u qaadateen mooyeene maada qaadateen marka adigana xoolahaadaas noocaasa dadka ha ku gafuurin oo ha siinin marka khabiir bimacnaa danii wa xaqiir waayaan waxaana ay eh, laga hadlaa dhiiggaa iyo faraha lala galaayey oo laga yaaba qofka inuu waaga hore dhiiggaa intii qofka lasoo toobaa lagu soo nuugi jiray qarni iyo waxtaasoo kale oo geesiyo marka dhiiggaa inuu qofka soo gaara laga baqaaya walidaalika warada can rasulilah sal slam inuu yidhi markuu ka hadlaayey soomka waxyaalaha buriya wuxuu yidhi afdal alxaajimi walmaxjuum halkaas marka dhiig la gaari waxbay dheheen iyo dacfiga ka imaanaya ka kale maxjuumka ah xadaana isxaaq bn ibrahim qala ahbarana waliid bnu muslim qurashi can alawsaaci cabdiraxmaan bnu camr alawsaaci imaam shaam qaala can yaxya bn abi kaiir alyamani qaala xadaanii ibraahim bnu qaaridin can isaaq bni yaziidin qaala xadaanii raafic bnu khadiij can rasuuli illaahi sala allahu alay waalih wasalam buu ka warramay qaala nabigu wuxuu yidhi amanu lkalbi eyga lacagtiisa inaad gadood gadato khabiiun weeyaan wamahru lbagyi midda liladaa jidhkeeda xumaanta samaysana waxay ku qaarato khabiiun khabii weeye xaaraana wa kasbu lxajaan toobinlaha kasabkiisana khabiiun weeyaan marka qabiilkaas way midka laga hadlayo si loo jamciyo xadiidka kale ee nabiga uu qof toomilah uu siiyey waa ka reebi lahaa khabiid weeye daam un dhihin eh, waxaa weeyaan wax laga fiican yahay haddana loo baahan yahay haddana loo baahan yahay toobinku waa wax loo baahan yahay wey laakiin haddana inay wadiifad u noqoto dadka akhyaarta iyo ashraafta ah waa laga fiican yahay wakasbu alxajaam khabiid buu nabi sala allah alay wasalam eyga iyo kelbiga hadduu qofku rabo ey uu eh, nooci u bannaanaan mari doonaaye aqayda banaan qofka inuu yeesho ugaadhii iyo ilaalinta xoolaha iyo waxyaalaha noocaas oo kalea ah. wax siiyana uu waayo oo iib mooyeene wax kale uu ku waayo waa soo gadan karaa bay leeyihin bacdu ahli ilcilmi laakiin isagoo baahidaas darteed bay ugu banaanaatay iyo xaajada tunazilu mansilata daruura qofka laakiin qaadanaya mar walba xaaraan bay ka tahay oo xaaja adiga kuu banaan lidaruura aw lilxaaja laakiin aakhidka aanu bannaanayn rishwada ka mida iyo laaluushka iyo hoongada haddii xoolahaadii si kalood kula soo baxda aad weydo oo adaan sina ku helaynin baadixan dhaban baa la yidhi inaad wax siiso deena wixii kaka badnaa inaad soo qaadato way bannaan tahay min baabi alxaaja wlxaajatu tunazlu manzilata daruura wallah aclam ayb qaala xadaana isxaaq bin ibrahim alxandali xadaana ahbarana ibdrazaq ibn hamaam asancaani qaala ahbarana macmar ibn rashidin an yaxya bn abi kafiir bhada isnaadi milah qaala xadaana isxaaq bin ibrahim alxandali ahbarana nadr bn shumayl qaala xadaana hishaam an ah, yaxya bin abi kaiir hishaam binu yuusuf baan malay mari doonaaye yaxya bin abi kaiir alyamaani qala xadana ibrahim bin cabdillaah can isaaq binu yaziidin xadaana raafic binu khadiij hishaam hishaam bin cabdillahi sooma waa hishaam ibn abi cabdillaahi hishaam binu yuusuf hishaam bin abi cabdillaahi ya hishaam hisham bin abi abdillahi dasiwai ah, sambarkii weeyaan sambar ayb <clears throat> an yaya bn abi kaiiri xadaana ibrahim bn cabdillahi can sa'i bn yaziid xadaana rafi bn qad an rasuuli اllahi sala اllah alay slam bimili qala xadaana salma bnu shabiib qala xadaana xasan ibnu cayan qala xadaana macqil ibnu ubaydlah macqil ibnu cubaydillahi alcabsi can abi zubayr muxamed ibni muslim qaala sa'altu jaabiran ibni cabdillaah can hamani ilkelbi eyga lacagtiisii iyo wasannuur ayaa weydiiyey sannuurta yani yuurta iyo bisadda qaala wuxuu yidhi zajara nabiyu sala allah alay slam baa reeba can dalik arrinkaas nabigaa reebay in la gato baashaasi sanuurta ayadu nijaas ma aha oo nabiga alai salam waa kii dhihi jiray inaha laysa binajis inaha min adawaafiina calaykum adawaafaat waa kii dhihi jiray nijaas maaha laakiin waa camal bani oo xaqiir ah in waxyaalaha kalaa la kala iibsado baabu lamar waxaa lais amrayaa biqatli alamar amarkii ku soo arooray hadda ka hor kadibna la nasakhay alamru amarkii ku soo arooray biqatli lkilaab ayda in la laayo ayda in la laayo mar la amray meeluu joogaba nooc uu ahaadaba wa bayaanu naskhihi in la nasakhayna waa lagu caddaynaya isla markaas marka hore halla laayaa la yidhi cudur baa dhacay oo kulaab la yidhaahdo ama ahe nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa jibriil la ballamay wakhtigii loogu talagalay jibriil inuu imaado imaan waayey hadduu muddo taagnaa uu yidhi eh, maa yukhlifu llah rasuulahu wacda ma ballankaa baxaan waase jibriil mar dambe nabiga calaih salaam markaas wuxuu fiiriyey eh, sariirtiisa hoosteedii markaa fa jarwu kalbin ey dhal ah ayaaba ku jiraba markaasuu bixiyey oo meeshii biyo ku daadiyey jibriil baa yimid markuu weydiiyey maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi inaa macshara malaa'ika haddaan nahay malaa'ig laa nadkulu baytan fiihi kalbun aw fiihi suura guri sawira iyo wax lagu dhadhajiye ama sawira leh ama ay uu joogo ma soo gallo markaasuu qaarkood waxay leeyihiin ayda hala laayo waxay ahaataba aydii mar baa layidhi hala laayo kadibna waa la nasakhay oo arrintaa yada ah dib baa loo rafciyey ilaahayna wuxuu rabo amri haddana uu amarkii uu kala noqonayaa maa nansakh min aayati ow nunsiha naati bikhayri minha ow miliha xikmaa ku jirta ilaahay ah in dadka lagu fiiriyo ama ma ahee takfiif ay faa'iidayso ama ajir iyo ajir fara badan laga helayo waxay ahaataba wa bayaan taxriimi ixtinaa'ihaa ay in la yeesho oo qunya iyo guriga iyo reerka ay kuu joogaan xaaraam weeyaan ila lisaydin ay lagu ugaadho oo mucallama inuu yahay mooyeene aw zarcin ay beerta kuu ilaaliyo mooyeene aw maashiyati ay xoolaha kuu raaco kuu dhowro iyo wanaxwi daalika uu raaciyey wixii lamid ah naxwi daalikadaasi marka waa nooc tawasuca weeyaan waa nidhaahno cilladu waa macquulatu xukunku waa macquululmacnaa nidhaahno in allaala wixii markaa baahi ah ka muxuu ahaa inuu guriga ku ilaaliyo oo kale guriga kuu joogo xadiidku ma sheegin laakiin beerta inuu ku ilaaliyo xoolaha kuu raaco aad ku ugaarato laakiin guriga inaad uu tuugga iyo kaaga ilaaliyo qaar ahlulcilmi ka mida ah waa l waa bannaanta bale waa qiyaas jeli haddii xoolihii inuu kuu dhowro inuu xoolihii kuu ilaaliyo ay beerta kuu ilaaliyo ay uu kuu bannaanaaday inuu nafti ilaaliyo oo gurigaada kuu dhowrana min baabi awlaa bay leeyihin qiyaas a ah weeyaan ayay qaarkood dhaheen saas darteed hadda baabka wanaxwi daalika buu yidhi wanaxwi daalika ayb qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى malikin can naaficin can ibni cumara cabdullahi bni cumar radi allahu canhuma alcadawi ana rasuula اllahi sala اllahu alayh waalih wasalam amara wuxuu amray biqatli اlkilaab ayda in la laayo kadibna waa la nasakhay qala xadaana abu bakr bn abi shayba xadaana abu usama xamaad bn usama qala xadaana cubaydulaahi cubaydulaahi bnu cabdillaahi bn xafs bn caasim alcumari can naaficin mawla bni cumara can ibni cumara cabdullahi bn cumar bn khadaab radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi amara rasuulu llahi sala allah alay wasalam rasuulku wuxuu amray biqatli ilkilaabi ayda layntooda fa arsala wuxuu diray nabigu fii aqdaari almadiina madiine geesaheeda iyo atraafteeda dadka soo gelaaya magaalada marka la sifeeyey yaa waxaa loo amray in ay meesha lagu arkaba an tuqtala in la laayo ayuu amray nabiga alai salaam rag baa loo diyaariyey laaya oo magaalada geesaheedii meesha ku carreen iyo haddii dadaan iska khabarmaafisha socdo oo ay wata ka reeba oo lagda oo hala dilo qaala waxadaana xumayd bn mascada qaala xadaana bishr bn yacli bn mufadal qaala xadaana ismaaciil huwa ismaaciil bn umaya can naaficin mawla bni cumar can cabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma qaal qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullah rasuulka calayhi salaam wuxuu ahaa yaamuru kii amra biqatli ilkilaabi ayda layntooda fananbaciu waan bixi jiray fi lmadiina magaalada dhexdeeda aan ku faafi jiray oan ku dhaqaaqi jiray wa adraafaha iyo geesaheeda iyo bannaanaheeda fiidaha falaa nadacu kamaana tegi jirin kelban ay noolha oo socda inaan aragno ilaa qatalah waan dili jir ay alaygi la arko waa la jir xataa inaa anagu lanaqtulu waxaan diri jiray kalbalmurayati taskiir almara wey almara almuraya haweenay eygeedii oo min ahli baadiyati ahlulbaadiye oo reer baadiye ahoo yatbacuhaa eygeedii uu raacayo daba socda intaan eyga ka qabannaan ka dili jiray islaanta socotee eygeedii wadata xataa waan dili jiray intaan eyga ka qabannaan eyga ka dili jiray arrinkaasaa marka hore jiri jiray oo arrintaasa go-aan lagu qaatay eyga cudurray wadaan xilli marad baa ku dhacay waxay taabtaanba xanuun iyo cudur iyo aafo laga qaadi markaas in la baabi'iyo la gaaguuntiro inta maradka iyo jirada meelaha la wareegaysa xifaadan lianfusi eh, almuslimiina mannaas dadka dhiigooda naftooda si loo badbaadiyo waxaa arrintaasaa loo sameeyey meesha masaalix iyo mafaasid maslaxada weyn baa marka la rajaxay qaala xadaanaa yaxya binu yaxya qaala akhbarana xamaad binu zayd can camr bni dinaar can ibni cumara ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam nabigu amara biqatli اlkilaam iyada layntooda ayuu amray ilaa kalba saydin ay lagu ugaadho oo kalba hanamin ay xoolaha iyo maashiyada ow maashiya xoolaha o dhan geeri ariga loba soo raacaya ku ilaaliya waxay tuga ku soo dhowaaday iyo dhurwaaga iyo dawacada iyo ku qayliyo wahwah ku dhaha ay xoolaha ku raacayo wey faqiila liibni cumar baa waxaa lagu yidhi intaa markuu nabiga u kor yeelay oo marfuuc ila nabiy ka dhigay ya abu hurayra waxaa lagu yidhi ibn cumar ibna abaa hurayrata abuu hurayra radia allahu canhu yaquulu wuxuu yidhi ku daray oo ku ziyaadiye ziyaado ah ow kalba zarcin eyga beerta iyo ku ilaaliya faqaala ibnu cumar baa wuxuu yidhi inna liabii hurayrata abii hurayra wuxuu iska lahaa zarcan beer beer buu lahaa raxima allahu abu hurayra riwaayo kale beer buu lahaa marka beer buu lahaadaas maaha inuu dacninayo oo tuumaysan yahay uu leeyahay ziyaado aan jirin buu ku daray xadiidka ma aha kalla waxaasha sidaa ma aha way ogyihiin cabdulahi bin cumar waa u qiray inuu axfadu saxaaba u yahay abu hurayra ee wuxuu ka wadaa maadaamuu beere leeyahay masaladii ku tacalluqday beerta iyo waxa uu dhaqdo wixii ku tacalluqay oo axaadiid iyo masaa'ishii iyo xukunkii ayuu abu cinaayo khaas iyo ihtimaam gaara ah, ayuu siiyey qofkana wuxuu markaasi uu gacanta ku hayo waa inuu cilmigeedu yaqaano maadaamuu beere leeyahaa wax alla waxay ku wareegsanaa beerta iyo axkaam iyo masaa'il iyo axaadiida si gaaru u xifdiyey marka beertii in ay loo yeelan karo oo ay kashiitada iyo daanyeerkii iyo wixii ku soo weeraray iyo waxaasoo dhanba beerta ay ka difaaci karaan ayaa marka ziyaada ah waana ziyaada mardiya ziyaado laga raali yahay oo saxaabi jaliila ah oo qiimo badan uu la yimid weeyaan abu hurayra oo la yaqaano radia allahu canhu ardaa qaala xadaana muxamed ibn abi khalafin qaala xadaanaa ruux xa waxadaanaa isxaaq ibnu mansuur ahbarana ruux ibnu cubaadata xadaanaa ibnu jurayjin qaala ahbaranii abu zubayr moxamed bnu muslim annahu samica jaabir bn cabdillahi radi allahu canhuma yaquul amaranaa rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabiga ilahi wuxuuna amray biqatli ilkilaabi ciida layntooda xataa ina almar'ata haweenaybaa naag baa taqdamu soo geli min albaadiya baadiyay ka imaanaysaa bikalbiha eygeeda oo musaaxib layaha la socdo fanaqtuluhu eygaa dili jiray uma kadib naha nabiyu nabiga cala salaam baa reebay can qatliha dilkeeda ha dilina daaya wa qaala wuxuu yidhi calaykum biاlswad اlbahiil laakiin waxaa soo reebtaan oo dishaan midka madow ee albahiil ee aadka u madow dikiga dinmuqtatayni labada bar ee madmadowna kuleh wjiga wejiga labada bar kuleh muqatayn laba bar buu wejiga ku leeyahay ama indhaha korkooda ayuu ku leeyahay fa inahu kaa shaydaanu oo shaydaankaas isku maaragtay shayaadiinul insi iyo shayaadiinul jinni baa jira midka jinniga tashakul baa u suurooba waxbuu isku ekaysiiyaayoo isbedeli karaa kaasaa isku soo ekaysiiya ama waxaa weeyaan shaydaanka waa tashayana shaydanadun waxaa weeyaan dararka iyo dhibaatadiisa iyo nafcidaridiisa markii la fiiriyo shaydaan oo kale weeyaan shaydaan oo kale weeyaan marka wuxuu soo gelayaa kalbulcaquurkii buu marka noqonaya waxa loo jeedo markuu kalbulcaquur noqdo lakiin hadduu kelbal caquur lahayn xata alaswad in la daylaya qaar baa qaba culummadu xanaabilada waxay qabaan kelbulaswad waa shaydaan asagu waa la dilayaa sawaaon caquur aw hayra caquur ama dadka ha yeelo saa'il ahaaday xoolaha ama yeerayeelina waa la dilayaa liqowlihi calayhi salaam fa inahu shaydaan haddaa shaydaan aragta ma dayn lahayd marka saasuu nabigu alay slam fa inahu shaydaan buu yidhi halkan marka waxay ka mid tahay masaaisha culamaa ulusuul ay ka hadlaan fii baabi nask markii laga hadlaayo nasqu sunnati bisunna naskha marka laga hadlaayo aayad aayad lagu nasakhay way jirtaa iyo nasku sunna bisunna xadii xadiid lagu nasakhay iyo xadii aayad lagu nasaayad xadii lagu nasakhay ay ka hadlaan ayb qaala xadaana cubaydاllahi bn mucaad qaala xadaana abi muaad bn abi mucaadin qaala xadaana shucb bn xajaajin can abi tayaax yaziid bn xumayd mashhuurun bikunyatihi samica mudarif buu maqlay bn cabdillaah can ibni muqafal buu maqlay cabdullahi bni muqafal radia allahu canhu qaal amara rasuulu اllahi salى اllah alيh wasalam rasuulkaa wuxuu amray biqatli اlkilaabi ayda in la laayo uma qaala wuxuu yidhi waa nasakhayoo maa baaluhum wa baalu اlkilaab dadka iyo aydan maxaa isku salliday war iska dhaafa uma rakhasa waa rugseeye nabigu fii kelbi sayd eyga lagu ugaadho ee mucallamkee la tababaray ee wixii loo dira qabanaya wixii jooji la dhahayna joojinaya ka istaagaya wuxuu qabtana aan cunaynin kaa in lagu ugaadho oo la yeesho wa kalb alghanami iyo ariga iyo xoolaha midka raaca maashiyada lannahu waxyaalaha yaryarka uu musayin karaa eyga dawaco unba layaaba inuu ka adkaado qaala waxaad marka dawacadana arigo mecdeeduna ka adag tahay libax kaama reebi karo inuu qayliyo oo aflabadii dhawaaqa mooyeene qaala waxadatanii yaxya bnu xabiib qaala xadaana khaalid bn xaari xaw xadaanii moxamed bnu xaatim xadaana yaxya bnu saciid xa وxadaثnii mxamed bn wliidin qala xadaثna mxamed bn jacfar xa وxadaثnii isxaaq bn ibrahim alxandli akhbarana nadr xaw xadaثna mxamed bn muثanى xadaثna wahb bnu jariirin kulluhum intaas xaada ku xigo oo dhan aan shucbay ka wariyeen bhada اisnaad wqala ibn xaatim mxamed bn xaatim wuxuu yiri fi xadiiثihi ayaxya warakasa fii kalbi اlghanami eyga ariga ku raacaayo ee ariga la socda iyo wasaydii eyga ugaadha lagu ugaadho iyo wazarci midka beeraha waardeeyey intaba nabiga calayh salaam waa rugseeyey ruqsaduna waa shay xaaraan ahaa asalkeeda casiimadeedu xaaraan buu ahaa kadib deena xaajo darteed baa loo baneeyey rakhasa ayib qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maliki can naaficin can ibni cumara qaal qaala rasuul llahi sal allah aleh wasalam wuxuu yidhi man iqtanaa kelban qofkii ay samaysta yeesha ay buu yeeshay oo gurigiisa ku xidhay oo tababartay oo haystaayo ilaa kelba maashiyatin ay xoolaha raaco oo inuu yahay mooyeene aw daariyin ayga daariga la yidhaahdo daari waxaa loola jeedaa waa kalbu sayd kalbu sayd alkalb almucallam midka tababarar ee la tababaray ah, mukalibiina tucallimuunahunna mima callamakum allah ilahay uu yidhi <coughs> jawaarixda iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah hadday la tababaro waxay kuu soo qabtaan xalaal weeyaan ay baad bismi haddaad tiraahdo aadna dirta tababaran yahayna wuxuu qabtaa hadduu intuu la xarbinaayo ee la dagaalamayo la dabagadoomayo uu xawlmariidka intuu gooyo uu saa neefka ku dhinto isagoo kor taagan oo aa cunidna u tagto waa kuu gowracan yahay qabashadiisaasaa gowraca kitaabu sayd iyo meelahaasuu ku imaan doona insha allah marka daari baa la yidhaahdaa kalbu sayd weeyaane ay marka xoolaha ku raaco ama lagu ugaadho ama tii sarcigii ku daroo qofkii ay aan intaa midna ahayn wuu iska samaystay oo gurigiisu iska samay sida gaaladu deen ay yeelaanoy maantoona ciidaan ay wadwadanayaanoo iskala saaxiibayaan ninka qofkii saas yeela muslima naqasa min camalihi camalkiisa waxaa ka nusqaami kula yowm maalin walba qiraadaan laba qiraad baa maalin walba camalkiisa yuf laga sin laga goyn maalin walbaba camalkiisa waa go'aya qiraadaan qiraadkana nabigaa fasiray calayhi salaatu wasalaam fii baab aljana'is wuxuu nabiga ka hadlaayey waa kii yidhi ninkii man sallaa calaa janaazatin falahu qiraad waman kaana macaha xataa tudfan falahu qiraadaan ninkii qof ku tukada qiraad buu leeyahay qofkii xabaasha la gaaro xabaashiisii laba qiraad buu leeyahay qiila wama alqiraadaan nabiga alai slam baa la weydiiyey qiraad maxaa la dhahaa nabiga allow markaasu wuxuu yihi milu jabalin saqiir riwaayo kalena jabal uxud oo kale yaa lagu shabahay ayb marka wax weyn weyaan camalkiisa wax weyn baa ka go-ayo wey ey baa iska yeelan oo guriga ii joogay oo wax macnaa oo ku hayaan aysa jirin oo lagu ogoleen dembi baa ajirkeed baa go'aya ajirka qofkaa go'aya eber noqonaya <coughs> lama diidayo in wax la siiyo ayda oo wax loo taro oo naxariis loo naxariisto taa lama diidana oo shareecadeennaha kaga horraysay gaaladan in ayda wax loo taro oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kii sheegay islaam baaba janno waxay ku gashay oo dembigeeda ilahay ku dhaafay iyadoo bakyi eedoo oo dhila zaaniyada ay ay biyo siisabee ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigeeda ku dhaafay oo uu naxariistay saxaabada markay dhaheen ma ajir baan ka helaynaana wuxuu yidhi wax allaala wixii beer qoyeen lahoo dhan oo wax siiso ajir baad ka heli rasuulka calayh isalaatu wasalaam <clears throat> waxaddaana abubakr bin abi shayba wa zuhayr binu xarb وبن نmayr محamed بن cabdاللahi qaaluu xadثna سفyاn بن عuyaynة عن الزهري محamed بن mسلم عن sالم بن cabdاللahi عن أbيه cabdاللahi بن cمر عن النبي slى الله عليه وسلم qaal man اqتنأa kelبا ay ninkii yeesho oo samaysta oo qunya ka dhigtaan ilaa kelba shayd ay uu ku ugaadha mooyeene aw maashiyatin ay xoolaha u raaca naqasa min أjri waxaa ka nusqaamaya kula yوم maalin walba qiraadaad laba qiraad baa ka go'ay ajir weyn baa ka go'ay xadثna yaحyى بن yaحyى وyaحyى بن أyوب qtayba بن xujr qala yaxya bnu yaxya abarana wqala aakharuuna xadaana ismaaciil wahuwa ibnu jacfar can cabdillahi bni dinaar anahu samica ibnu cumar buu maqlay cabdulahi bni cumar qaala yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi man ikhtara kalban ay ninkii samaysta ilaa kalba daariyatin ay oo wax dhiba oo xoolaha ugaadha kuu soo qabto oo kuu dila mooyeene aw maashiyatin xoolaha ama daariyati yani ugaadhaas laftirkeeda aw maashiya naqasa min camali waxaa ka nisqabi kula yowmin qiraadaan laba qiraad qaala xadaana yaxya bnu yaxya wayaxya bnu ayuub qutayba bnu xujr qaala yaxya akhbarana qaala aakharuun xadaana ismaaciil bnu jacfar can muxamedin wa huwa ibnu xarmala can saalim bni cabdillahi can abiihi cabdullahi bni cumar ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam qaal man iqhtanaa kalban qofkii ay samaysto oo yeesho oo weligiisii iyo dhigta oo ilaa kalba maashiya ay xoolaha raaca oo kalba sayidin oo naqasa min camalihi waxaa ka nusqaami kula yowm maalin walba qiraadun qiraad qaala cabdullahi ba wuxuu yidhi qaala abu hurayra ow kalba xarti buu ku daray marka riwaayadan soo marin waxay ahayd qiraadaad laba qiraad tanna qiraad bay leedahay isma anfiyaan sideedaba cadad lqaliil laa yuqaalifu cadad lkaiir isma khilaafayaan marka hore in hal qiraad ay ahayd kadibna la adkeeyey oo laba qiraad laga dhigay ayaa dhici karta saasa dhici karta ama xaaladda iyo makaanka iyo in la fiirinayo haddaad madiino joogto oo kale oo mahbadulwaxyi ah oo meeshuu nabigi joogay calayh salaam oo kale ah ay qofkii iska samaysta qiraadaan maa cadaa madiinana qiraad wakayru dalika allahu aclam waa dhici kartaa qala xadaana isxaaq bn ibraahim alxandali bnu rahawayh qala akhbarana wakiic bnu jaraax qala xadaana xandala bn abi sufyaan can saalimin bni cabdillaah can abihi cabdullahi bni cumar radia allahu canhuma can rasuuli illahi sala allah aleyh waali wasalam qaal man iqtanaa kalban ay qofkii yeesha ilaa kalban daarin wax kuu dhibaayo oo wax kuu goynaayo oo waar kuu soo qabanaayo oo maashiyatin xoolaha raacaya mooyeene naqasa min camali waxaa nusqaamaya kula yowman qiiraadaan laba qiiraad qaala saalim baa wuxuu yidhi wa kaana abuu hurayra yaquulu wuxuu dhihi jiray ow kalba xarfin ay eh, beerta iyo kuu waardiyeeya wa kaana saaxiba xarfin wuxuu ahaa abuu hurayra saaxibu xarfin beeraley buu ahaa abu abuu hurayra aad ogeed baahi iyo gaajo wuxuu soo maray iyo duruuf nololeed ti u adkeed soo maray ee masjidka nabiga mimbarkiisi iyo xujurada caaisha inta udhexaysa xataa socon waayey inuu sufada gaadha isagoo sii socda dhici jiray gaajo darteed ninkii isaga ahaadee isbedelkaasaa dhacay adduunyadu si un baaqi kuma ahaanayso hadduu u sabray waxbarashadii iyo cilmigii abu hurayra waa nin reer dows ah waa nin xoog leh shaqaysan kara beero tabcan kara tijaaro iyo beecsharo aadi kara laakiin wuxuu doortay in calooshiisaba haddii wax u galaba uu helo inuunan waxba adduunye isku mashquulinin inta cilmiga uu ka niibkeenayo cilmiga inuu inta uu meel ka saarayo nabiga calayi salaam buu laazimay afar sano fii safarihi wa xabarihi hadduu safar u baxo iyo hadduu nagin yahay xilli walbaba xifdigiina waa ku darsaday w alla wuxuu maqla waa xifdinayay iyo muraajaca iyo kawarhayn iyo su'aal nabiga calayhi salaam uu weydiinayo su'aalahayna saxaabada kale weydiinayn markay muhaajiriin ay suuqa aadaan ansaarna ay beeraha aadaan asaga nabiga calayh salaam buu la joogay man ascadu naasi bishafaacatika yaa rasuul allah shafaacadaada qofka ugu nasiib badan ee heli ee ugu liibaan badan ee nasiibka badan ee falxadka ah waa kuma markaasuu wuxuu yidhi waxaan ogaaday abu hurayraw qofka aan adeer inaan weydiin doonin limaa ra'aytu min xirsika cala alxadiid dadaalkaad xadiidka ku dadaalaysaan arkay buu nabiga alayh isalaatu wasalaam qof aan adeer su-aasha noocaasa inuu i-su'aalanin baan ogaaday markaasuu u sheegay ascadu الnaasi bishafaacatihi man qaala laa ilaha ila اllah muuqinan biqalbihi aw kama qaala salى اllah alيه ali wasalam dayib abu hurayra marka waa kan waa beerley maanta reer buuna yeeshay carruur waa dhalay beeruu tabcaday bere kol buu madiine amiir ka noqdayba radia allahu canhu marka qiimaha badan buu xidhay kaana abu hurayra waa kii dhihi jiray intuu bakin bakin yidhi ayuu yidhi abu hurayra maanta kataan candhuuf iskaga tiraya qayd yar oo jirkiisa un cawradiisa un ku qariyo iyo baahi boga uu la laalan yahay dhagax alosha ugu xidhan ninkii soo maray waa ka maanta ayib marka khayr iyo wanaag waa la gaariye wixii haddow aadan helaynin ama waktigeedii iyo munaasabadeedii markaas aad haysato oo fursad ah inaad faraaq u hesho ood ku dadaasho inaad ku dadaasho ayaa fiican inaad ku dadaashaa fiican wakhtigii hadda xertu ay xerayn jireen oo dalabatulcilmiga haddaba alxamdulilah dalabatulcilmi waa jiraanoo antum minhum idinkaa ka mid ah laakiin wati waxaa jirtay dee aynan dugsi baa lahayaa iyo waxyaalo inta badan iyo shaqadan faraha badan aynaysan jirin ilaahay nicmadan faraha badan hadda ummadda u furay <clears throat> laakiin waxyaalo waa jirjireen yaryarah waa jirjireen ninka markaa xerowga ee ka daba wareega meelahaasoo kale iyo ninka daalibulcilmigae waxaasoo dhan cashirkayga iga daran iga baaqanin maruu ku rundudo oo raacanayo iyo maruu kusii ordaayo iyo maru ka soo ordaayo oo waxyaalaha jalkaa uu laacayo intaa waktigiisa ku baxsaday iyo raggii meelahaasi ama iska yar guursan jiray haweenka qaarkood iska yar guursan jiray haweenka waaweyn iyo saasoo kale iyo walaa-intii iyo meelaha iska yar dareen jiray iyo meelaha mawlac ahe dikirsalaanta iyo <clears throat> xaadiyada lagu qaado iyo muxuu ahaa shicirkii iyo arrimahaas inta badan kadib wareegi jiray wax weyn isagoo wadanin buu cidda kusoo noqon jiray Ah, qardhaas iyo sida loo jillaabo un um, iyo waxyaala noocaasoo kale la soo noqon jiray ayib <clears throat> marka abu hurayra radi allahu canhu waxaasoo dhan buu dhinac iska dhigay ah, marka waa gaaray man dalaba alculaa sahra layaali iyuu noqday radia allahu canhu ardaa qaala xadaana daawuud bnu rushayd qaala xadaana marwan bnu mucaawiya ahbarana cumar bnu xamzata bn cabdillaahi bni cumar qaala xadaana saalih bnu cabdillaahi bni cumar can abihi cabdullahi bni cumar qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيh ali wasalam nabigu wuxuu yidhi ayumaa ahli daarin reer alla reerkii ittakhaduu samaysta kelban ay ilaa kelba maashiyatin ay xoolaha kuu dhaqa oo xoolaha maarta ku ilaaliya mooyeene oo kelba saa'idin iyo ay kuu ugaalo ugaadha iyo kuu soo qabta mooyeene ay iska samaysta uun iska yeesho oo aniga aygayga iska fiirsado naqasa qofkaa waxaa ka nusqaa min camalihim camalkooda kula yowma qiraadaan laba qiraad xadaana muxamed bn muhana alcanazi abu muusa الzaman washaari moxamed bn bashaar bin daar wlafظ lbn muhanى qaala xadaana muxamed bn jacfar gundar qaala xadaana shucbaة bn xajaaj alwaasidi can qataada bn dicaama saduusi can abi اlxakm wasmahu ximraan qaala samictu ibna cumara yuxadih can الnabiyi salى اllah alيه wasalam nabiguu ka warramay qaala nabigu inuu yidhi man itakhada kalban qofkii ay samaysta yeeshaa ilaa kalba zarcin ay beerta ilaaliya ow qanamin ariga ow sayidi ugaadha mooyeene yanqusu waxaa nusqaamaya min ajrihi kula yowmin qiraadun baa nusqaamaya hadda waad artay marka cabdullahi bn cumar wuxuu ka wariyay abu hurayra oo kalbi zarcin zarcintaas abu hurayra ziyaadada iska lahaa socmeen marka maanta wuu ka warinayaa maraasiiru saxaaba <coughs> riwaayatu saxaabiyin can saxaabiyin waa la qaala waxadaana abu daahir axmed bn camr bn sarxin waxarmala bnu yaxya qaala waxay yidhahdeen ahbaranaa ibnu wahbin cabdulaahi ahbaranii yunis bnu yaziid can ibn shihaab azuhri can saciid bni musayabin can abi hurayra radi allahu canhu can rasuuli illahi sala allah aleh wasalam qaal rasuulku wuxuu yidhi man iqhtanaa kelban qofkii ay samaysto ay yeeshaa laysa bikelbi saydan aan ahayn walaa maashiyatin aan ahayn walaa ardin aan ahayn yani beerta arda loo jeedaayo fa inahu yanqusu waxaa nusqaan min ajri qiradaan kula yowm maalin walba walaysa fi xadiid daahir wlard wasarci baa soo maray beeraha iyo waxaas gaardiga guriga iyo arrimahaasna culammada qaar waxay leeyihiin waa bannaan tahay min baabi awlaa bay qaar ku cumbaaleen ayb qaar baa waxay yidhaahdeen ay ma samaysan waardi guriga ma lagu culammadii hore ee salafkii marka maya buu yidhi waardi kuma noqon karo markaasu wuxuu yidhi imaam fulaan alimaam sheekh aimmadii ka ma ogoleen ma ogoleen markaasuu wuxuu yidhi hadduu noolaan lahaa maanta ay iska dhaafee libaax buu waardi ka dhigan lahaa buu libaax buu waardi ka dhigan lahaa yani markii lusuusta iyo tuugada iyo sariqada iyo waxaa cabsidaa ay baatay macnaa wuxuu ka wadaa masalada waxay ahayd xaajo iyo cillada loo loo baneeyey baahi bay ahayd baahida ka daran bini aadamka in la waardiyeeyey maxay tahy oo gurigaadii uu ku waardiyeeyey haddii wax kale ood ku baxsatay aad weydo ay aad meesha keento laakiin haddii baahi aynan oolin inaad guriga keento ood jiiraanka ku dhibto oo dadka maarata qayladiisa buuqiisa iyo nabaaxiisa iyo qayladiisa aad ku dhibto darar weeyaan nabigeena ala slam wuu la darara walaa diraar ma banaana qala xadaana cabdu bnu xumaydin qala xadaana cabdurazaq bn hamaam ahbarana macmar bn rashid can zuhri can abi slm can abi hurera qaal abu hurera wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waalih wasalam wuxuu yidhi man itakhada kelban qofkii ay samaystaa oo yeeshaa ilaa kelba maashiyatin aw saydin aw zarcin mooyeene intaqasa min ajli kula yowmin qiraad qiraadaani baan soo mar riwaayo kale marka ajirka iyo hawaabka waxay nusqaaminayana waa wax laga fogaado ilaan qofka inuu ajirkiisa aad ugu dhex jeclaadaa la rabaa sideedaba cibaadada iyo ajir waxa loo samaynayo waa ajir in la helo marka laba shaydaa la rabaa iktisaabu alajar in ajirkii aad kasbato oo wixii ajir iyo hawaab aad ku heli lahayd inaad la timaado iyo xifdu lujuur in ajirkii la xifdiyo la ilaaliyo waxay kaa ama kaa burin laha iska dhowrto labadaasaa la rabaa taxsiiluhu wa xifduhu in ajirkii la xasiliyo la helo iyo in la xifdiyo qaala zuhri wuxuu yidhi fadukira libni cumar waxaa loo sheegay qowlu abi hurayra abu hurayra hadalkiisa uu yidhi kalbu zarcin uu ku daray <clears throat> faqaala wuxuu yarxamu llahu abaa hurayra allah u naxariisto kaana saaxiba zarcin wuxuu ahaa nin beerley oo beerley oo ah. ayuu ahaa sidaa darteed buu wuxuu xifdiyey wixii axkaam iyo masaa'ilahoo beerta ku tacalluqday oo masalatu zarciga ku tacalluqday eh, ay kalbu sarci intaas saasuu xifdiye si gaara u ilaaliyey ihtimaam gaara ayuu iska saaray <coughs> qaala xadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadaanaa ismaaciil bn ibraahim qaala xadaanaa hishaam distiwaai <clears throat> ibn abi cabdillaahi distiwaai sambar bismi llah qala xadaana yaxya bn abi kaiir can abi salamata الzuhri can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllah alay waslm wuxuu yidhi man amsaka kelban qofkii ay samaystaa oo yeeshaa oo haystaa fainahu yanqusu min camalihi kula yowmin maalin walba qiraadu ma ka nusqaami ila kelba xarfin ow maashiya inuu yahay mooyaane ou zarci ku darso xadaana isxaaq bn ibrahim qala akhbarana shucayb bnu isxaaq qala xadaana alawsaaciyu cabdiraxmaan bn camr qala xadaana yaxya bnu abi kaiir qala xadaanii abu salama bn cabdiraxmaan qala xadaanii abu hurayra can rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam bimilihi xadiidkaa hore wax lamid ayuu sheegay waa mutaabaca qaala waana soo marray xadaanaa axmed bnu mundir qala xadaana cabdusamad cabdusamad bn cabdilwaarid ibnu saciid alcambari qala xadaana xarb xarb ibnu shidaad alyashkuri qaala xadaana yaxya bin abi kaiir alyamani bihada isnaad milah mutaabacowey iyaduna qaala xadaana qutayba bnu saciid bnu jamiil marka xadiidka wuxuu ku wareegaya yaxya bin abi kaiir ardadiisaas mutaabicinayso xadaana qutayba bnu saciid bnu jamiil xadaana cabdulwaxid cali bnu ziyaad can ismaaciil bnu sumaycin qaala xadaana abu raziin ayaa noo warramay buu yidhi qaala samictu aba hurayrata yaquul aburasiinkan waxaa la yidhahdaa mascuud bnu malik mascuud ibnu malik baa la yidhahdaa qaala wuxuu yidhi muqiliintu ka mid yahay nuba soo in badan maana soo marin haddaan soo marrayno <clears throat> qaala wuxuu yidhi samictu abaa hurayrata radia allahu canhu yaquul qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi man ittakhada kelban qofkii ay yeeshaa laysa bikelbi sayidin aan ahayn ugaadh walaa hanamin aari raac naqasa min camalihi kula yowmin waxaa ka dhasoo qiraad yaa ka mustaqamay qala xadana yaxya bn abi kaiir yaxya bnu yaxya qaal qara'tu cala malik can yaziid bni xusayfa annasaa ibnu yaziid akbaru annahu samica sufyaan bin abi zuhayr wahuwa rajulu min sharua weeyaane shanua nimanka la dhihi jira min asxaabi rasuuli illahi saxaabada nabigu ka mid aha sala allahu aleyh waali wasalam qaal samictu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam nabigaan maqlo yaquulu leh man iqtala kalba ninkii yeesha laa yugni canhu aan ka deeqaynin zarcan beer ilaalin walaa darcan xoola dhaqid iyo dhowrid naqasa min camalihi kula yowmin qiraad baa ka nusqaamaya darciga cambada boqolaa loo jeeda maashiya iyaan soo maray hanam iyo qaala wuxuu yidhi anta samicta hada min rasuuli maadaa rasuulka ka maqlay warkan ninkan la yidhahdo reas dishonuaho sufyaan bin abi zuhayr oo maadaa maqlay saib baa dhahaya ibnu yaziid oo saxaabi ah laakiin waxaa la yidhahdaa saxaabiyun ru'ya taabiciyu riwaaya saxaabadu ka wariyaa anta samicta hada min rasuuli illahi sala allah aleh wasalam qaala i i bimacnaa nacam warabbi hada almasjid masjidkan rabbigii rabbigiisi baan ku dhaartaye rabbi hada almasjid marka masaajid oo dhan ba rabbigaa iskale ana almasaajida lilah ayb qaala xaddaana yaxya bn ayub qutayba bn xujar qaaluu waxay dhaheen xaddaana ismaaciil can yaziid bni qusayfa akhbaranii saa'ib bnu yaziid annahu samica wuxuu maqlay ismaaciilka waa soo marray ibnu sumeex kii lalahaa wey saa'ib bnu yaziid annahu wafada calayhim sufyaan bin abi zuhayr ashani ah, min ashunuuah ayaa wafda u yimaada faqala qaala rasuulu lahi sal l sl bimithli xadiidka xalamida baabu wuxuu ku sabsan yahay xal ujrat alxijaama xijaamada iyo toobinka ujrada lagu qaato iyo waxa lagu lagu toobayo qofka uu ujrahaan iyo kiraan u qaato xalaal wey xil ujrat alxijaama xalaal wey ha laga fiicnaado khabiif iyo dani iyo ha lagu tilmaamo wax laga wanaagsan yahay laakiin ujradaas ma xaaraama mise waa alaal xalaal weeyaan buu ku lehay saas xadaana yaxya bnu ayuba qutada bnu saciid wa caliy bnu xujur qaaluu waxay dhaheen xadaanaa ismaaciil yacnuuna ibnu jacfar bay ka wadaan ismaaciil ibnu jacfar yacnuuna waxaa dhahaya waxaan ahayn ibnu jacfar ardadiisi ka muslim wagayrihi ayaa loo ogolyahay yahay yacnuuna ibnu jacfar lanna taas kama dhigi karaan ismaaciil ibnu jacfar ma dhigi karo waa inuu sheego lanna ismaaciil ibnu jacfar hadduu taas u dhaho waxay tusaysaa inay ardadiisi yihiin kuwa ay yihiin kuwa dhahay ibnu jacfar raaciyey mana aha mayna raacinin marka yaxanuuna waa saas can xumaydin xumayd dawiil qaal su'ila anas ibnu maalik waxaa la weydiiyey can kasbi alxajaam qofka toobinlaha ee toobinka isticmaala ee dadka dhiigga ka sara ay ka soo daadiyaan kasabkiisa muxuu yahay faqaala wuxuu nabigu yidhi faqaala anas wuxuu yidhi ixtajama rasuulu اllahi sala allah alيh wasalam waa istoobay xajamahu waxaa toobay abu dayba ayaa toobay ninkii la dhihi jiray abu dayba oo ahaa mawla bani bayaada ama reer banu bayaabaha ee askala reer madiinaah ninkaasaa nabiga toobay fa amara lahu wuxuu u amray in la siiyo bisaacayna laba suus oo min dacami raashina laba suus oo raashina hala siiya buu nabigu alayh salaam ilaa shan kiilo oo raashina wa kallama ahlahu ehelkiisana way kala hadleen fawadacuu canhu waxay ka dejiyeen min kharaajihi min bacdi kharaajihi wixii kharaaj ahaa oo dariibo ahaa ee laga rabay ee la saaray in laga fududeeyuu kala hadlay nabiga calayh salaatu wasalaam wa qaala wuxuu yidhi ina afdala maa nabiga alay slam wuxuu yidhi ina afdala maa tadaawaytum bih waxaad isku daawaysaan waxaa ugu fadli badan oo ugu fiican alxijaama toobinka aw min amtali dawaa'ikum daawadiina waxa ugu fiican waxaa ka mid ah alxijaama toobinka ayaa ugu fiican buu nabiga alay isalaatu wasalaam marka waa de markay baahida iyo xaaladda iyo qaabka maaragtay toobinka iyo aqoonteedii wax badan baa meesha u baahan in laiska fiiriyo baahan gaar gaarahaan qofka marka dhiiggii uu ku badan yahay toobinkaasaa daawo u ah inuu dhiig bixiyo dadka dhiigu bixiyo ama uu istoobo oo toobinku laba macnob laba shabalaba way keentaayo karatu dam inuu imaado dhiiggii oo batay oo qofki inuu iska fudeeyo u yara takfiif isfududeynayo iska fududeynayo ama ma ahee fasaadu dam dhiiggii baa fasaadsan meel baa dhiig fasaadsan ku jiraa in marka dhiiggaasi toobin lagaga soo saaro labadaa faa'iidadaasbu waa leeyahay qaraaan qofka hadduu barto oo toobinka uu naftiisa baro inuu wada ayaa fiicanoo uu la qabsanayaa uu qabsani toobinku marka waa daawo kol haddii daawo uu yahay in wax tooba la helo waa muhim waa laga maarmaan qof wax tooba haddii la helona dee war walbaba wax frii kugu toobi ma lehee qofkii shaqii u noqonaysaa in ujro lagu siiyo marka nabiga calayhi salaatu wasalaam baa siiyey halkaa marka inayna xaaraan ahayn hadduu uu xaaraam ahaan lahaa ibnu cabbaas wuxuu leeyahay oo ka fahmay xaaraan hadduu ahaan lahaa unjaro nabiga ma siiyeen sala allah aleh wasalam ah, lannahu shay xaaraana qofku unjaro uguma siiyeen qala xadaana ibn abi cumara maxamed binu yaxya qaala xadaana marwan yani alfazari marwan binu mucaawiya alfazari can xumayd dawiil qaal su'ila anas binu maalik waxaa la weydiiyey can kasbi alxajaam toominlaha kasabkiisa fadakara bimili hayri annahu qaal ina afdala ma tadaawaytum bih waxaa isku daawaysaan waxaa ugu fiican alxijaaba toominka iyo walqusd lbaxriy baalka quslulbaxriga la yidhaahdo quslulhindina waa la dhahaa walaa tucadibuu sibyaanakum caruurtiina ha ku cadaabina bilqamsi qandhuufada saboor baan ka jadinaynaa iyo waxbaan ka soo intaad tihaahdaan ilmaha in sanka laga waxayo ama dhamxala gafarta laga geliyo wax laga soo gooyo taa iska ilaaliyo ha ku cadaabina oo dhibaataha u geysanina waxyaalahaasoo qisdulbaxrigaa iyo suurhindigaa iyo waxyaala noocaas oo kalea qadaraa sanka lagaga dhibcinayo iyo inuu isku uumiy iyo waxyaala noocaas oo kaleha loo isticmaalo ee cidida ha kusoo goynina ciddida ha kusoo goynina de haddii wax la helo eh, qaab cilmiyeysan oo wixii looga ilmihii lagaga soo daaweyn karo oo si kalena waa dalkaasi way bannaan tahay laakiin intay ciddida geliyaan bay ku muroojin jireen ama farta intay geliyaan bay saa ku dhihi jireen ilmihoodana qaylaya oo dhawaaqaya taasaa maka la diidan yahay ayib qaala xadaana axmed bnu xasan bnu khiraash qaala xadaana shabaaba ibnu sawaar qaala xadaana shucba bnu xajaaj can xumayd bn cabdiraxmaan xumayd dawiil qaala samictu anas bn maalik yaquul daca nabiyu nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu u yeedhay hulaaman addoon lanaa aan lahayn buu leeyahay anas iyo reer ansaareed banu bayaada ayaa lahaa xajaabun toobinlaah faxajamahu nabigu toobay calayhi salaatu wasalaam dhabarka iyo shaqiiqada iyo meelaha nabiga alai slam qaala samictu anas baan maqlay yaquulu leh dacaanii nabiyu nabiga alai salam daca nabiyu hulaaman lanaa xajaabun faxajama faamara lahu bisaac oo mudayni riwaayada soo marray saacayn inay takarur tahay dhici karta laba meelood laba xaaloo kala duwan ahayd wa kallama fiihi dadkiina waa kala hadlay fa khufifa can dariibati dariiba iyo kharaaj iyo mukhaaraja ah, iyo mudaaraba waxaa dariiba weeyaan addoonka sayidkiisa inuu dhaho sayidkii baa wuxuu leeyahay addoonkii wuxuu ku leeyahay intaa keen maalin walbaba maalin walba waxaan kaa rabaa inaad keento toban shilin kaama waayin karo dinaar dirham saasay dhihi jireen marka inta hadduu keeno intii la saaray hadduu keeno wax kale looma haysta iska nasan uu iska raaxaysan istariixi wayanaam hadduu rabo waxbuu iska baranaya ayib inti wixii laga rabay sayidkiisi uu ka rabay waa la imaaday waa la imaaday marka wax tahli karin oo maalintaa uuna soo dhalin karin in dusha laga saaro waa laga fiican yahay walaa tukallifuuhum maa laa yudiiquun waxayna keri karin ha ku kallifiina buu nabiga alayh salaam yidhi marka ninkan markuu nabiga toobay calayh salaam dadkii lahaa buu kala hadla wuxuu yidhi waxaad maalin walba ka rabtaan inuu keeno ka fududeeya ka fududeeya oo wax ka dhima ayuu nabig alay slam ayagana waa yeeleen oo waa ka dhimeen waa ka dhimeen qala xadana abu bn abi shaybata qala xadaana cafaan bn muslim asafaar xa waxadaana isxaaq bn ibrahim alxandali abarana almaqzumiyu almuira ah, bnu maslama muira bnu salama dheh muira bnu salama almaqzumi kilaahuma can wahayb wahayb bnu khaalid qala xadaana ibnu daawuus cabdullahi bnu daawuus can abiyi daawuus bnu kaysan alyamani can ibni cabaasin cabdullahi bn cabaas bn cabdilmuطalib alhaashimi ibnu camri rasuuli illaah radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam ixtajama waa istoobay wa acطa alxajaama ajrah ujradiisii buu siiyey wastacada nabigu waa isa shubay isticaad isticaadka waxaa weeyaan daawo sanka lagu dhibciyo meelaha la iska daaweeyey ama daawada la marsiiyo waxaa ka mida sanka sanka ka mida sankaa biyodaawo la dhubcinaya way banaan tahay marka wa sankaas iyo sanbaraarka iyo eh, waxaasoo dhan ayaa lagu daaweeyaa lagu daaweeyaa sacuud baa la yidhahdaa sacuud wajuurna waa jiraa sacuud iyo wajuur iyo laduud afka afka qofka wax lagaga shubo oo ayaa la yidhahdaa istiicaadkuna waa sanka oo qofka daawo lagaga dhibciyo marka meelahaas manaafida ee xanuunsata dhegta oo kale iyo sanka iyo indhaha iyo intaba dee daawada waa loo isticmaalaa qaala xadaana isxaaq bn ibraahiim wacabdi bnu xumaydin walafdu licabd qaalaa waxay yidhaahdeen akhbaranaa cabdurazaq ibn hamaam asancaan akhbaranaa macmar ibnu raashid can caasim caasim bn sulaymaan alaxwal caasim bn sulaymaan can shacbiy caamir bn sharaaxiil ashacbi can ibni cabaasin cabdulahi bn cabaasin radi allahu canhuma qaal xajama annabiya nabiga calayh salaam waxaa toobay cabdun addoon libani bayaada reer bani bayaada ay lahaayeenoo abu dayba faacdaahu nabiyu sal ly slam ajra buu siiyey wa kallama sayidahu buu kala hadlay fakhafafa canhu min dariibatihi wixii la dul saaray ee kharaaj ahay laga rabayna uu ka fududeeyey walow kaana suxtan buu leh ibn cabaas hadduu xaaraan lahaan lahaa toobinka in wax lagu qaato lam yucdih ma siiyeen annabiyu sala allah alay wasalam lam yucdihi nabiy sal slm hu abu dayda ninkaa waxmuuna siiyeen marka xalaal weeyaan wallah aclam billahi towfiiq sala allah wasalam cala nabiyina maxamed